alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli llahi salى allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam weli waxaynu ku jiraa baab atarkiib fi makaanib alakhlaaq isjeclaysiinta iyo isku dhiirigelinta la isku dhiirigelinaya akhlaaqiyaadka wanaagsan waxaa inoogu dambeeyey xadiiska abi hureyra ana rasuula اlahi salى ه alay slm qaal almuؤmin اlqawiyu khayr وaxab ilى اllahi min almuؤmin الضaciif marka xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa muuminiintu inay laba qof yihiin muuminu qawiyu wa muuminu ضaciifu haddaba dacfigaasi waa xageeye quwadaasi waa quwaة اliimaan iyo dacfulimaan bay ka leeyihin laakin qad tadkulu fiihi quwat lbadan waxaa soo gudageli karta quwadii jirkuna way soo gudageli kartaa marmarka qaarkood lakin asalka waa maxay labada qof ee muuminiinta ah ee midkood iimaan badan yahay ilaahay subxaana wa tacaala waa kasii jecel yahay kaa iimaankiisu daciifkiihi lakin wa fi kulli khayr ay fi kuli min alqawiy wadaciifi khayron mar haddii imaanba loo sugay de khayr kama badhna wey haddaba asbaabaha quwatulimaan ay ku iman karto wax kamida buu nabigu sheegay alay sala slam bal lagu yaqaano qofkaasi inuu qawiyulimaan yahay ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal wax ku anfacaya wastacin billah ilahay kaalmayso wax ku anfacaya aakhiradaadii adduunyadaadii cilmi haddaad baranayso cilmi aakhiro oo iyo mid adduunyada waxtar ku leh wastacin billahi ilahay la kaalmayso isticaana billahi caqiidayso ahaan caqiid ahaan iyo kaalmo ahaanba iyo ficil ahaanba walaa tajiz oo waxyaalo badan ba addunyada kaa hor imanaye adigoo hawlahaagi iyo danahaagii watabay wax ka hor imanayaan marka ha niyadsamin haddana ku celi weligaa ka daalin waa quwat liman waxyaala caddaynaya fain asaabka shawn hadduu wax kugu dhaco adigoo hawlahaagi wata falaa taqul odhan low anii facaltu kada kana kada wa kada haddaan saas samayn lahaa kana kada wa kada sidaa iyo saas u ahaan lahaa walakin qul waxaad tirahdaa qadar allahu ilahay ba qadar wamaa shaa facal ilahay wuxuu doonu sameeyaa isaga ikhtiyaar kale cidima maamushay ilaahay subxaana watacaala wa facaalu lima yuriid faina low xarafka low la hahdo taftaxu waxay furtaa camal shayطaan shaydaanka camalkiisa xadiiskan hore waa u aragnay wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha qofka quwatulimaan ku keenaya ee muuminka looga baahan yahay horta waa inuu dadaal ku bixiyo khayrka oo aanu de isdhiganin adduunyada laftigeeda wixii dee dantiisa inuu ku dadaalo xirsi uu sameeyo calaa maa yanfacuk maana waa caam ilaahay kaalmayso oo haddana awooddaada ha isku hadlaynin isticaanatu billah adigoo dadaal sameynaya dadaalkii haddana kama maarmayo inuu ilaahay kuu kaalmeeyo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka tusaale ahaan qofka muraayiga ah bay yidhahdeen culimadu waa qof iyaaka nacbudu maxaan ku idhaahdaa wax ka sheegay bimacnaa aan ilaahay subxana watacaala si fiican u caabudo wey oo halkaa muilsifoon wa iyaaka nastaciina waa almucjibu bicamalihi wa binafsihi waa qofka naftiisa la tacajubsan ee isku halaynaya cilmigiisa iyo awoodiisa iyo wax lamid u leeyahy oo iyaaka nastaciin ba marka halkaana dacfi uu ka galay isagana walaa tacjisna allahuma ini min alkas min alcajzi walkasl rasuulku badan ka magan geli jiray marka cajsigu iminka kasalkiina wuu soo gudagelaya sida ka muuqata waayo alkasal muxuu ahaa waa atabaadu can shay aladi yastadiicu an yafcalahu waa inuu ka gaabiyo shay uu awoodi karay inuu sameeyo cajsiguna waa cadam lqudra waa inaanu shayga awoodiba karayn marka hore markaa shay aada qaban karayso ha ka caajisi haddaad xitaa qaban kari weydo jihaad aad ku qaban lahayd kaga kaale iyo wixii aad u adeegsan lahay adigoo dariiqaaga maraya wax kugu dhici karaan adigoo shaqadaada wata oo dadaashay dadaashay ka soo qaad adduunyaynu ku tusaalaynaynaa laba qof ayaa waxaa loo ballan qaaday hadday salaada subax kadib amba saddexda habeennimo yimaadaan meel heblaayo shaqaa la siinaya amba lacag wanaagsan ba la siinaya kadibna markaa labadii nin mid bay hurdadiiba la tagtay midna uu ka lahaay oo meeshii buu tegay waabuu kasii horreeyey o saacad buu ka horreeyey dabeedna waxaaba dhacday in laga habsaamo iyaga laftigoodii tusaalahaan kii laftigiisa laga habsaamay oo ilaa toddobadii aroornimo uu meeshii iska fadhiyay ciidiba u iman booye uu iska soo dhaqaaqay kii kale ee hurdadu ay la tagtun baa isyidhi waa bal yaro gaadh meesha kolley de waa taawashu dhaaftee wuu tegay muxuu la kulmayba isagoo markaasu wixii <laughs> kaa kale muxuu odhanayaa waad kula tahay sow dadaal labaduba may bixin lakin keebaa dadaalkiisa sii wanaashiyay dee ka hore soo maaha haddana qadar ilahay baa ku dhacay weyaan marka hadduu hadduu yidhahdo war wallahi haddaan markiana iska seexan lahaa amba hadduu yidhahdo war haddaanu iska sii joogi lahaa wey marka waxa ley qul qadar allahu wama sha adaanay ku qorayn hawshani kana saasay ku qorayn qadarullahina waa la akriyey waa loo dabdiyey qadarullahi waxaad tirahdaa ay huwa qadarullahi waa qadar ilahay arrinkaas de wamaa shaa facal lahayna wuxuu doona sameeya cidi kuma haysato allaha khaaliq ah wa tacaala wax ilaahay kuu qadarina waa khayrunba mar haddii allihii khaaliq ahaa ku doortay sidaasaa kuu khayr badan adigu aad u aragtid ma culays iyo dhibaataba ha noqotee haddaba faina low taftaxu camal shaytaan lowdaas oo hadiidaas alla haddaan saa samayn lahaan waxaynu soo aragnay in qur'aanka dhexdiisa waxaa ku jirta iyadoo low lagu dhaleeceynayo qoladii cibaashay iyo low oo dee sax oo la isticmaalayo iyo nebigo isticmaalay alayh الsalatu salaam low istaqbaltu min amri ma stadbartu ma suqtu lhadya waa inagii soo arkayn marka waa goorma nuhiya can qowli low ida kana fi ida kana fi amrin qad mada calى sabiili alxusni calى shayin qad mada markuu qofku ka murugoonayo shay tegay weyaan calى sabiil xusn calى shayin qad madaa ayaa la diiday waayo waxaa muhiimadu tahay dee loo soo celin karaa hadduu ka iyo hadduu ooyo wax lamida mar haddaanu shaygaa dhacay aan wax la soo celin karaa aanu ahayn shaydaanku qofka murugun buu gelinayaa un liyaxsuna aladiina aamanuu walaysa bidarrihim shay-an isagu murugu uga jeeda inuu murugayay ta qofku wixii kalu qaban lahaa buu ka mashquulaya taasi ku dhaaftae ya inta damoon qabadii ayuu ka mashquulaya de oohin buu halka fadhiisanaya allah haddaan saa yeeli lahaa haddaan sidaa kale yeeli lahaa soomaalidu kolley oy qisas bay sheeg sheegaano ma maha waxyaalaha qisaska ay soomalidu sheegaan waxaa kamid ah nin aada hilibka u jeclaayo de wax badnana aan haynin ayaa lagu yihi war reer hebel baa ducayste reer hebel bay xoolo badan ka qalan yihin oratuska marka waa meel magaalada ka baxsan baa loo tilmaamaya labad magaaladii markuu maray markuu ka baxay ayay laba wada u kala beydheen talow ma taasaad martaa mise taasaad martaa waayo haduu taa baro galbeed ba udhifanaysaa ama bari ba udhifanaysaa tan kalena mid buu iskaga nasiibiyey markaa markuu ku nasiibiyey ayuunbuu hilibkiiyo qalan ku soo baxay si uu ku nasiibiyey ayaa basha waxay noqotay halkii <laughs> ducaduba ka jirtay oo buu la fadhiistay war maxaa ku dhacay wallaahi mar baan tii kale mari gaadhay <laughs> waxaan kooyayaa buli wallaahi mar baan tii kale <laughs> aan mari gaadhay de mar taasaan mari gaadhay aan ku sigtay markaa waxaan uga socdaa qofku dee shay tegey hadduu halkanu ka baroorto ka ooyo wallahi haddaan berigan yaraa dadaali lahaa wallahi haddaan berigii waa ninkii caynkaa ya war waa l taasi qadar ilahi o dhacay ba heede ya hilibkii ku dhaafiye maraqu yuu ku dhaafi <laughs> hilibkii ku dhaafiye maraq yuu he iyuu ku dhaafin waa arrin qofka rasuulku alay sala slam la taliyo caqiida aada u cajiiba waxaa hore kasoo qaad eber halkaasun ka biloway mka kolbaad soo celin karaysa waa maya taasi dhammaantay qadar ilahay ku dhaaf markaa wixii dambe imika ka faaidas lakin haduu idhaho wallahi niyo berigaas inay dhaaftayo maxaan sameeya wallahi haddaa berigii halkaasuu ka calaacalo calaacalkaasi qawinimadii iimaanka ma aha waa muumin daciif buu noqonaya lakin muuminka qawigaahi uu ilahay buu tala saaranaya ku dhaqaaqaya wixii kale ku dhacana u murugoon maayo wuxuu le wa arrintaas way dhamaatay maxay qoladaas law kaanuu cindana ma maatuu wamaa qutilo law kaana min law kaana lana min alamri shay-un ma qotilnaha waxaasay akriyeen marka al hadda waa munaafiqiinti de wacan ciyaad bin xumaan radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam in allaha ilaahay awxaa ilaya wuxuu ii waxyooday an tawaadacu inaad islu dhigtaan xataa laa yabqiya si aan ugu xadgudbin axadun qof calaa axadin qofka kale walaa yafqara oo aan ugu faanin axadin qofna calaa axadi cidda kale akhrajahu muslim atawaaduc wa khuluqu yabcathu calaa cadam اlcujbi والtakabur waa arrin keenaysa cadam اlcujbi والtakabur inaanu qofku isweyneynin oon iskibrinin wain kaana mutasifا bصifaati yqtadi التacajub والtakabur bimacnaa inuu dadka wax dheeriya ka soo qaad inuu xoolo dheer yahay ama maal dheer yahay ama magac dheer yahay wax lamid oo de bani aadamku ay isla kibriyaan waa qof tawaaducayo iska weyneyna dadka ilaahay buu u tawaaducaya lilah in allaha awxaa ilaya an tawaadacu an tawaadacuu lilah waayo qofku heerku danaba gaadhsanaadna dee waa addoon ilaahay un marka qof ilaahay aan awaamirtiisa qaadanayo hadduu nicmo hayana aaminsan nicmada ilaahayba ku siiyey waanu kaa qaadi karaa kan aan nicmada aada haysata aan hayna ilaahay unbaa ka qaaday subxaana watacaala adig iyo isagabaa laydin imtixaamaya wma bikum min nicmati famin allah xataa laa yabqi axadu calaa axadin maxaa laga qaadanaya haddii yimaado takaburo dadku ay midibo midka kale iska weyneeyo ictidaa cala algayr baa imanaya bilqowl wax ku xadgudbaya taxqiir baa imanaya walaa yafqir axadu calaa axadin alfakruna haddii wax lagu faanayo dee waa xasbiga xasabka iyo khayrka wanaagga baan jeeda ee maaha xasabka iyo qofka halka kasoo jeeda wax lamid a ah, iyo maalkiisi wax lamid a ah. ninkii maalkiisa ku faanay iyo xoolaha u haystana waa ninkii ilaahay subxaana watacaala dhulka la gooyay isaga iyo gurigiisiiba fakasafnaa bihi wa bidaarihi alard ninkii qaaruun la odhan jiray ilaahay subxana watacala wuxu uhi ina qaaruna ina qaaruna kana min qowmi muusa fabaqa calayhim waataynahu min alkunuuzi ma ina mafatixahu latanuu lcusbati uli lquwa id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin farxadda loo diidayo waa tii kibirka ku jiraya iyo cujbigu markaa muxuu yihi inamaa utiituhu calaa cilmin oo an cilmi aan leeyahay ba waxaan ku helay kimiyaagaan aqaani aniga chemistriga chemistrigu yaqaana la yidhi waa la sheegay waad kusoo dhigatay manfle kitab tawxiidka ya laftiga sheegi ha marka culum baan aqaana maya waxaa laigu siiyey inama utiitu calaa cilmin ay calaa cilmin min allahi anii lahu ahlun ilaahay subxaana watacaala inuu og yahay inaan ugu madana anu cid kasta iyo calaa cilmin cindii cilmi anigu aan leeyahay labada waa lagu fasiraya marka ninkaasi almuhim waa dee ilaahay maal buu siiyey hayru caadiya aada u fara badan laakin wuu kibray fabaqa calayhim qoomkii waa kaa iska weynaya ku kibray dabeedna intuu soo xaragooday oo laba go uu soo huwaday buu nabigu yhi ala slat slam xadiis inkastoaanu qaaruun odhan lakin de culimadu kufasireen ayaa ilahay la gooyey isagoo halkaa kibriya fakrigii ilahay ma jeclo kaa faanka badan le waayo muxuu ku faaniba kolleyba asalkiisu meel buu kasoo jeeda soo maha haye waxaanu haystana awood kumuu keenine ilaahay baa subxaana watacaala siiyey waa xikmad ilaahay subxana watacaala mid baa dadaalay dadaalay dadaalay oo maalin kasta uu shaqeeyaayoo waa qaadaama afkaa wuxuu cuna waxaan ahayn ma hayo mid baan dadaal badanba bixinoo ay iska soo doonatay lacagti soo soo way iska dhacdaba marka ilah ba undur kayfa fadalna bacdahum calaa bacd walalaakhiratu akbaru darajaati wa akbaru tafdiil eegsan adunyada kala sarayni siinayn yabsud risqa liman yashaa wayaqdir maxay ilahay ugu soceliya waa xikmada ilahay subxana watacala marka fankii waa sifa aan wanaagsan in allaha laa yuxibu kula fakuur waa faan badan an abi darda radi allahu canhu an nabiyi sala la ala sl qal wuxu uhi man radda qofka celiya can cirdi akhiihi sharafta walaalkiisa muslimka a bilgeybi maqnaansho ku celiya ee difaacay isagoon qofkaasi meesha joogin radda allahu ilaahay baa ka celiya can wajhi wajigiisa annaara naarta yowma alqiyaamati akrajahu tirmidiyu waxasanahu waa xasan ayuu tirmidi wلأحmda min xadiiثi asmا bint يزيid naxwuhu xadiiskan oo kale u soo wariyay axmedna raximahm اllahu جamيiعا xadiiskana wuxuu tilmaamayaa asalku dee horta cirdiga qofka muslimku waa ilaashan yihi waa in la ilaaliyo ina ina amwaalakum ina dima'akum wa amwaalakum wa acraadakum عalaykum xaraam ka xurmati ywmikum hada fii baladikum hada fii hada rasuulku alay sla slam khudbadii la odhan jiray khudbatu alwadac amba xajat lwadaac ujeediyey ayuu hadallada kala hadlayay saxaabada wuxuu ku lahaa dhiiggiina iyo maalkiina iyo dhegtiinuba amba sharaftiinu xaaraan bay idinka tahy inaad is yeeshaan sida maanta maalinta la joogo iyo bishan iyo beledkaniba xurmow leeyihi aniga dabadeena ha ku noqona ui dulaalan yadribu bacdukum bacdan qaar isdilaya ha noqonin hadaba qofkii maadaama saa u ilaashan yahay xaalaadka laga soo reebay in wax laga sheego waynu soo aragn imisa lagu sheegay ay yaa dib u eegay waa inakii marjicii sheegnay ko yaa kale ota ninkaa waynu dacaynaa baaraka allahu la baaraka allahu <laughs> baaraka allahu laka maa cindaka min khayrin waaad waaad xasuusteen markii dhalinyarad hayden show show dhalinyarad hayden wallaamkii baad markiiba ma garanaysa ya baaraka allahu fik jazaka allahu khayra markaa taa macnaheedu waa maxay dib uma eegtaan casharada waad soo qaadaawan soo ma kitaab goorma dib buluqa goormaa kugu dambeysay inaad kala bixiso maalintii alkan dhignay sabtidii goormaa kugu xigay adigoo runta sheegaya runta runta a xalay baad soo yar qaada adigana ha sabtidii marka dhigna mene dhinaxood baynu kala maqnayna sadaakaa kugu horreysay haye haye a habeenkii xad soo gelaysay haye adigana sadaakaa kugu horreysay halkaa waxaan kala soo baxaya boqol kiiba lixdan inay horta sadaaka ugu horreysay casarkii uu qaaday uu soo qaaday kitaabkii <laughs> uu laabay marka hore e saakun buu kala bixiyey ka ugu dhowey waa ninka xalay yaro egay way jiraan kollay dhowr nin ama aan badneyn markaasa marka laga dhowr arday rag iyo dumar bay leeyihin wada laga yaaba inay xoogaa yara egeegana ma yara muraajiceen marka haddaad saa noqoto de waxaad noqonaysaa un cilmigaagu ballaaran maayo de intaasbu iska ahanaya intaasina hadha way kugu adkaanaysa wallahi ni beriga kitaabkaa beri baan dhigtay o ya beri baan dhigtay marartu walaa adri marartu war waan soo garan maayo markaa horta bal in allaha yuxibu ida camila axadukum camala an yutqinahu bal dibis kuu noqda horta taasi horta taa dibis kuu noqda oo sidii xerowda lagu yaqaanay oo meelaha ay de nimankaasi ku wanaagsanyiin bay ka mid tahay nin iyagu cilmi soo doontay berigaa hore deegaanka kolku qofku tegaya cilmi buu soo doontay cuntadan iyo meelaha wax laga cunaya iyo dhicmada badriska ma jirto cashar kadib loo loo dhegeysanayee la duubay ma jiro labaatanka dhiganaya amba ka dhiganaya intay saa soo fadhiistaan xalqadda ayaa la muraajacaynaya ardayga ugu xariisoma muraajacaynaya saasuba loo wadaya kolba mid baa la dhegeysa intaa waa la dhegeysanaya xataa lafdigii sheekhu yidhi waa kuwa iyagu ha may sheekhu kelmadaasu yidhi ya si nimankaasi u dadaalayen markaa dabeetana naxwihii oo kale cilmu sanay ku odhanayaan gabgiisi basay yidhahdeen sanad baa naxwaa ku dhamaynaya sanad dee cilmigu kulliba kuma dhamaade lakin wuxuu uga jeedaa cilmi si fiican ugu fahmay oo ku dadaalay ya sanadka halkaasu kaga baxaya taasi waa taa man radda can cirdi akhiihi bilgeybi markaa waxa weey qofkii oo aan meesha joogin oo lagu xadgudbayo nin baa wuxuu yihi niyo ninka hebel soo arki maysid ninkaasi niyo waa beentuu yaqaanaa waayo dee wuxuu igu yihi sidaa iyo saas sidiina may noqon adiguna ninkaa maxad ku taqaanaa runtaad ku taqaanaa soo maha waa ninkaasi beenta ma yaqaane waa run sheege eh laakiin waa laga yaaba inuu ismoodsiiyey ambaba de isaga laftiisa war aan jirin loo sheegay illa marbaa dhici karta qof run sheegayaa been loo sheege oo isagu isleeyay markaa dee qofku ku kalsooyin karta soo maha marka qofkii in cirdigiisi la difaaco ninkaaso arki maysid ah, waa ictisaamka waaweyn cashar kun nala dhigtaay oo araadeen ictisaam maaha oo salafiya laguha dhulka ku hay ka daayo ninkan anagaa ku naqaana salafiyad waa salafiye dee ictisaamku mid ay baa ku jiro oo waysa salaamanuna taasi waa iska tusaale baan uga jeclaay taasi waa maxay waa tusaale dad badan baa waayayo halkaa dee wa saas kale odhanaya qofki waa laga yaba dabeetna sabab bay ugu noqonaya inuu shaydaanka u raaco laa tuciinu caleyhi ashayطaan soo ma ahayn qofkani ka helayo ilaahay baa wejigiisa naarta ka difaaca maalinta qiyaamaha من radda عن cirdi akihi xadiisku kulleyb حسن buu dhow yahay من radda عن cirdi akihi bilqeybi isagoon meesha goobta joogin waayo hadduu goobta jooga isaga istifaacaya radd الله عن wajhi النار يوم alqiyamati waxaa kaloo tilmaamaysa inaan qofka qofka waxba ka doonan isagu haye alay sala slam way way horta aynu xadiiska odno marka udambeysa an isku daya insha allah وعn abi هurayrata radi allahu canhu qal qala rasuulu lahi salى اllahu alayh wasalam ma naqasad ma nuqsaamiso sadaqatun sadaqo min maalin maal waxba kama nuqsaamiso wamaa zaada allahu ilaahay uma kordhiyay cabdan addoon nabi cafisaa maxaad ilaa cizan sharaf mooyaane wamaa tawaadaca isma dhuldhigo axad qof lilaahi alla dartiis kuma dhuldhigo ilaa hadday dhacdana rafacahu llahu akhrajahu muslim ilaahay baa kor u qaada xadiiska rasuulku wuxuu leeyay sadaqo maal waxba kama nuqsaamiso oo way barakaynaysaa meel kalunbay barakadu ka soo baxaysaa way nuqsaaminaysaa marka la eego haddii qofkii afartan neef uu haysto lii kugu waajibtay oo neef ka bixiyey miyaanay sagaal iyo soddon noqon way noqotay laakiin waxaa laga yaabaa ilaahay subxaana watacaala inuu afartan kaleba ugu dhaliyo oo roobka u dao oo u barwaaqoobo hadduu xabadii ku bakaylo u bixin waayana inay wixiiba ka baabaan markaa sadaqadu maal waxba ka nuqsaamin mayso adduunyadan haddaanu qofki waxba xataa ku helin aakhira usii taallaa oo xoolihiisuun oo weliba halkaa ugu sii wanaagsan qofkii markaa markuu sadaqo bixinaya waa inuu ogaado inay ajarka noocaa soo heli doono wamaa zaada allahu cabdan inta uu sheeku usocdaa waa labada cibaaree dambe xagga markaa la eega makaarim akhlaaq wamaa zaada allahu cabda bicafwin ilaa cizan ilaahay subxaana watacaala uma siyaadiyo addoon cafwan ay cafwan can innaas inuu dadka iska cafiyo ilaa cizan sharaf iyo awood bu ka qaada ku abuuran marka lagu xadgudbo inuu ee uu matalan wa dee loo geysto inuu isna tii lamida ku celiyo soo hadaba qof baa awoodi karay inuu qofkaa iska ba iska celiyaanba wax lamida laakin wuu cafiyey faman cafaa wa aslaxa fa ajru calى اllah laga yaaba dad ba inay ku idhahdaan waa ardo qombaatay waa adiga ah caynkaas maxaad ciskaga ceni weyda waa lagu dulaysa dad soo shaqleen rasuulku leey ciisun ka qaadaya qofkaasi hadduu ilaahay dartii shaygaa u cafiyey dulinimo ka qaadi maaye sharaf iyo karaamuu ka qaadaya waana ta dadka baabi'isay qadiyadaasi oo qof baa qof dilaya dee labada qof ay isdiluun bay ahayd hawsha ay ku ekaato waxaa loo dhigaya ma reer hebeleh ah? wallahi in waa inaynu ku weyn ka dilayno noo magac leh markaasaa mid kaloo miskiina meel lagu dilay haddii sharafteena meel aynagaga dhacaya marka qofka cafi sameeya ilaahay cizo sharaf buu ka siinaya waa qaacido haddii wax lagu geysto waliba gaar ahaan naftaada markay arrinta kusaabsan tahay iyo wax shaksiyadaada aslaxa in la qaato iyo saanixa ay wanaagsan wamaa tawaadaca axadu lilaahi ilaa rafacahu llah qof ilaahay dartiis kuma dhul dhigo maxaa ku baxay hadduu ismiskiinnimo muujinayo isleeya dadku ha ku hahdaa wallahi ninkani waa nin sidaas ahoo caynkaasoo de lilaahi maaha wuu sii duloobaya un laakiin qof baa cilmi buu leeyahay maal buu leeyahay magaca buu leeyahy waa madax wax lamid a dadkana iskama dhex saarayo lagamaba garanayo lilaahi buu iska dhuldhigay soo ma hay ilaahay baa kor u qaadaya waana say culimadu ahaayeen culimadu aynu arkayno faraha badan ee soo caan baxday ee heerka gaadhay aynu arkayno ee weli aynu kutubtoodii iyo magacyadoodii hayno ilaahay subxaana watacaala kor uma qaadin ilaa bacda an tawaadacuu lilah marka ilaahay dartii isku dhuligan mooyaane kuwii laakiin magaca ku doonee sidan aad noqotid lama haya iyaga wamaa tawaadaca axanu lilahi ilaa rafacahu llah tawaaducna waa ina dadkiis ka kibrin wa can cabdillahi bn salaam radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasulku wuxu uhi ya ayuha nnaas dadow afshu salaam salaanta faafiya wasilu larxaama qaraabada xidhiidhiya wa adcimu acaama cuntada dadka ku quudiya wasalluu bileyl habeenkii tukada wannaasu niyaam iyagoo dadku ay hurdaan tadkhulu janata bisalaam jannada nabadgelyaad ku geli doontaan waa afar arrimood buu xadiiskani tilmaamaya oo mid waliba siaad cajiib tahay afshu salaam haye salaamta oo la faafiyo rasuulku waa ka ku sheegay alayh الsalaatu wasalaam inuu yahay sabab ataxaabub wاlmaxaba wالta'aluf bayn الnaas inay dadku isku jeclaadaan jannana lagu gelayo waana duca dee assalaamu calayk waa qofkii wada ducaysay waraxmat ullaahi wabarakaatu in la faafiyo o laazim markaa salaamta aada loo faafiyo ha yaraysanina dadkaa kaa soo horbaxaya intaad salaami karto salaan intaad salaami karto cadaabaadka akhiru zamaankana waxaa ka mid ah qofku inuu cid uu garanay un salaamo waa xadiis in dadku ay isku ga isku salaamaan he garasho afshu salaamana de waa caam wasilu larxaam qaraabada xidhiidhinteedii waa xaggii hooyadii xaggii aabahay waxay ku xidhan tahay curfiga waanaynu soo aragnay silatu raxim markaynu xadiis xadiis soo hormaraynay waxay noqon kartaa bil maal maal hadii la hayo kalaam bay noqonaysaa in loo duceeyaa ka mid ah inaad wada gaari karaynin inaad u duceyso qaraabadaada iyo dadkaaga waa muhiim waalidka abtiyaasha adeerada kuwii lamidka awoyaasha ducada ku dar iyagana ah. wa adcimu cuntada ku qoodaya adcimu acaama binnaas aad ba ilaahay u amanay wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman waasir ara'yta aladi yukadibu biddiin fadalika aladi yadcu lyatiim walaa yaxudu calaa طacaam almiskiin ay calaa iطcaami lmiskiinna ma dhiiri gelinayo waayo waa baahi qofka haysata haddii de faqiiru yahay de markaa wixii awoodi kara qofka inu siiyo wasaluu wanaasu niyaam dadku xilliga ay hurdaan ee aan de waajib aanay dadka ka tegin ila waajib maaha salaatu leilkiiy lakin waa salaada ufadliga ma cala alfariida waa salaada ufadliga badan jannada nabadgelyaad kugeli ku geli doontaan idinkoon meelo kale laydinsii marin arrin culus laydin marin naar laydin soo marinin ayaad gelaysa intaa haddii laydinka helo intanoo laakiin dee ku xidhan ilan adiladu way isfasiraysaaye inuu dee qofkii muslim yahay dee salaaddii hadduu ka tegayo dee janna mu gelaya maya laakiin mar haddii salaatuleyl ba la sheegay nin salaatuleyl tukanaya ma faral buu ka tegaya maya ka tegi maya nin masaakiintii quudinaya miyuu ka tegaya sekadii waajibka ku hayd waa maya nin qaraabadii xidhinaya inuu masaakiinta iyo dadka kale naxariisan muu ka tegaya waa maya qof salaantii faafinayo dadkii salaamaya dee inuu dadka wanaagii khayr la jecelyaynima kama tegayo xasadkii iyo wixi o dhan bata mesha ka baxaya cabdillahi bnu salaam waa axad min bani qaynuqac qoladii la odhan jiray buu jeeday cabdillahi bnu salaam caalim buu ahaa xabrun min axbaar alyahuud waa caalim culimadoodiia lakin de ilahay qofku waafajinay o waafajiyey qaarna ilaahayba waafajin in lo odhan jiray cabdillahi ibnu suuriy oo kale iyo kuwii sharka badnaaye ehi in allaha iyo waxyaalaha ku hadlay cabdillahi ibnu salaam nin caalimo buu ahaa rasuulku alay slat slam wuxu markii koobaad u yimid magaalada maka madiina ayaan u tegey bu hadalkii koobaaden ka maqlay waxaa bu hadalkan ya ayuha الnaas afshu salaam wasilu larxaam waadcimu ducaa wasalluu bilail wanaas niyam tadkul janata bisalaam facaraftu ana wajhu laysa biwajhin kaadib waxaan gartay bui wejigiisu inaanu weji beenaalo ahayn qofka beenaalaha waxaa lagu yaqaanaa inta badan dantiisa wax ku saabsan iyo isagu ciidu hadduu doono iyo waxbuu sheegay soo maha rasuulku alayh isalaatu wasalaam markuu arrimahan leeyahay wax isaga shaksiyan ay dakli gaari ugu jiraan miyuu jira ya maya wax faa-iido gaarays ah la odhanayo kaasa isaga dani ugu jirtaa dee ma jirto qofki markaa waxaan gartay waxaan gartay bui inaanu beenaal ahayn dabeetna waxan ku uhi rasuul allow nimanka la yidhaha yuhuuddu waa qowmun buhtun waa qoom been abuurad badan qofku waxaan ahayn bay dusha ka saaraan ila wuu ka dhasho u garanayaa waanu caalimkoodii ee waxaad ku tidhaahdaa ayu rajulin fiikum cabdullahi ibnu salaam bal waxaad weydiisay cabdullahi ibn salam dhexdiina sidee buu ka yahi markaasuu yeedho waxay idhahdeen waa khayrunaa khayrina wa afdalunaa wey wa aclamuna kii noogu khayrka badnaa weeye kii noogu khayrka badnaa baa dhalay waa ka noogu cilmiga badan waa ka sidaas ka warramo hadduu islaamo may suurtagal maayo halkan uu ku dhuntuu ka soo baxay waa shahaatay uu ka sii tabaystay maxay idhahdeen waa ka noogu sharka badan kii noogu sharka badnaa baa dhalay waa sidaas caydiiba markiiba umaysa ma waa isla goob keliya haddii aanu marka hore odhan lahayn waa si iyaga aan afkooda laga hayn lahayn dee waxay odhan lahayn marka horeba khayr muu lahayn lakin iyagii baa ammaanay <laughs> uusa sii garta u kasii tabaystay waana saxaabada jannada lagu bishariyey cabdillaahi bin salaam ayuu ka mid yahay radia allahu canhu وعن تميم الdاriي رadي الله عنه qال qala رasuل الlahi صلى الله علي sل رsulku وxu uhi الdين النصيحة الdين diintu النصيحة نصيحة weya ثaلاثة saddex goor bu hi الdين النصيحة الdين النصيحة الdين النصيحة qulnaa waxaan لمن ya rasuul الlah qala للahi ilahay bay u tahay walikitaabi kitaabkiisay u tahay walirasuuli rasuulkiisay u tahay waliأئmaة المسلimiina waxay u tahay madaxda muslimiinta iyo culimadooda wa caamatihim iyo caamat lmuslimiin muslimiinta dhammaantood ayay utahay akraja muslim xadiiskana waa axaadiista culimadu ay tilmaameen midaaru lislaam axaadiista waaweyne midaaru lislaam uu ku wareegayo markaa nasiixadana waxaa la idhahdaa qofkii si daacadada ah in wax loogu sheego bedlu nisxi lilmansuuxi lah oo waxaa laga kereebay nasaxat lcasala marka la saafeeyo xadiiska nawi nagu soo baray xadiis arbiciinkii halkaasa ugu noqon doontaan lilaahi siduu ugu yahayna dee diintu waxay sheegaysaa ilaahay xaqiisa asmaadiisa iyo sifaadkiisa waxa ilaahay subxana watacaala ka nisahan yahay marka qofka diintii barta ee ku dhaqmaya xaqii ilaahay uu garanaya walikitaabihi kitaabka in la barto in la xifdiyo in la weyneeyo in lagu dhaqmo rasuulkii alayh الslatu slam in la rumeeyo la raaco la weyneeyo sunihiisa la qaato la difaaco waliaimati اmuslimiin aimadu waa madaxdii oo xuquuqdoodii baa la ilaalinayaa culimadii weyaan xuquuqdoodii baa iyagana la garanaya caamatihim guud ahaan muslimiinta u tahay oo diinta unbaa nicmada ku jirta marka haddii la doonayo macnuu waxa weeyaan in xaqii ilaahay la ilaaliyo oo xaqii kitaabka ilahay la ilaaliyo oo xaqii rasuulka la ilaaliyo oo xaqa cid kasta oo muslima la ilaaliyo waa in diinta loo noqdo meesha laga helayo xaggaasi addiinu annasiixa addiinu nasiixatu bay ahayd soo ma ahayd waa khabarkii addiinu waa mubtadiha nasiixana waa khabarkii marka waxaa macruuf ah mubtaduhuna macrifo yahay khabarkuna nakiro yahay ilan khabarku war buu ka bixinaya mubtadaha ah ay dhacdo markaa inuu mubtadihii inuu khabarkii macrifo noqdo waa kuwa yihi culimadu xasri baa meeshaa ku jira addiinu annasixatu diintu waaba annasixadaba marka waa say u badan tahay aba dhammaanteedba diintu waxay kusoo ururtayba nasixa inay tahay waa wanaagun diintu cid kasta wanaaggiisiba ku jira وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم أكثر ma يدkل الجنة أكثر ma shayga u badan ee يدkل الجنةa جannada qofka geliya تaqوى الlahi taqwada alle weeyaan cabsida alleh سubحaanaه وataعالى وxusن الkhلq iyo dhaqanka wanagsan أخرaجه التirmidي وصحaح الحاkم hore waxaan ugu soo maray marka la weydiye rasulka alay slat slam akar ma yudkilu naas الnaar alfamu wاlfarju inu yihi alfamu wاlfarj waa carabka iyo xubinta taranka labadaasaa u badan dadku ay naar ku galaan waxa u badan ay jannada ku galaanna waa labadan taqwى اllahi wa xusn اlkhuluq wa canhu abu hurayra waxa laga wariy qala qala rasuulu lahi salى الlahu alay sl slku inakum idinku laa tascawna ma gaadhsiineysaan annaasa dadka biamwaalikum maalkiina ma gaadhsiineysaan walakin liyascahum liyasachum liyasachum ha idinka gaadho minkum idinka bast lwajhi weji furan wa xusn اlkhuluq iyo akhlaaq wanaagsani akrajahu abu yacla wa saxabu lxaakim dadka haddaad is maal gaadhsiiya ma gaadhsiin karaysaan qofka dadka ugu dhaqaalaha badan ee adduunyada maalka ugu badan haystaa haduu istiraado ihahdo qof kastoo dadka kamid wax sii miyuu awoodi karaya ya maya si awgeed baan ilahay ambiyada ku odhani dadka maal u qaybiya dadka maal lama gaadhsiin karo laakiin waxbaa la gaadhsiin karaa waxaa la gaadhsiin karaa bastulweji qofkii cid kastuu la kulmo inuu si wanaagsanoo weji furana iyo nasiixa iyo wanaaga ula hadlo iyo akhlaaq wanaagsan oo uu dadkaa ammaan geliyo wixii ay u tarayana u taro oo xusnu khuluq waa tii markaa ahayd kafu lada wa badlu nada wa dalaaqat lwajhi xadiisku waa daciif ayaa weeyey laakiin macnaahu saxiix saca waa ballaadhnida iyo gaadhsiinta alwuscu wa canhu qala qala rasuulu lahi salى اllahu alيه waslm almuminu qofka muuminka ahi mir-aat lmumini muuminka ka muraayadiisa weeyaan qofka muuminkii qofka kale muuminkaa muraayadiisa weeye macnaheedu waa maxay muraayaddu haddaad aroortiis ku eegto ceebtaada waxba kuma qariso way ku sheegtaa halkan xafajaa kaa saaran iska yar maydh xaggan kale sidan iska dheh ya kumana caydo warba halkaaga doqonkaaya xaggan dee xafajada kaa saaran iska hagaaji iya ku tiraahdaa <laughs> meelahana hadhow biya kaa sheeg sheegta oo marka meelaha soo bartay bay tirahdaa saaku aniga isku soo ka eega ninkaa is dhaldhalaalinayaayo ama ina intaa isqaadqaadaysaayo waa tii halkaa sa ahaa iyay tirahda <laughs> ma odhanayso soo maha macnuhu waa maxay dhaliisha walaalkaa iyo ceebtiisa haddaad toosinayso toosi laakiin ujeeddadu ha ka ahaato inaad inaanad ceebeynin iyo wax lamid a oo waxaa kamid ah xataa ceebta shaksiga ah qofka in gaar loogu sheego dadka dhexdiisa lagu fadeexadin baa kamid ah وعن بن cمر رضي الله عنهma qال qال رsuل الlahi صلى الله علي sل sl وxu almؤmiن muminka aladi kaasoo yukhaalidu dhex gelaya الnaasa dadka وayصbiru u adkeysanaya calى aadaahum dhibkooda ayaa khayrun ka khayr badan min almؤmini muminka aladi kaasoo laa yukhalid الnaas dadka aan dhex gelaynin walaa yصbiru calى aadaahum dhibkoodan aan ku sabraynin أخraجه iبن maaجة بisnaadi xasن wahuwa cinda tirmidi ila anahu lam yusami asaxaabiya saxaabiga muu magacaabin xadiiskana wuxuu tilmaamayaa in dadka la dhex galo oo la dhex joogo iyo in laga dhex baxo waxa khayr badan in lagu dhex jiro asalku waa inaan dee dadka laga dhex bixin hadduu qof idhahdo warni anu buurahaygaasaan iska tegayaa dadkii dhibtaydana waan ka haysanaya dhibtoodana aan ka badbaado halkaasaan iska soomananayaan iska cibaadaysanaya amba adhigaygaa yar baan miyigaa ku raacanaya koolahaasaan kolba jees yar u degayaan iska guurguuraya dadkaa sharkooda xaalaadka qaarkood way bannaantay cusladaasi oo rasuulka alay slat slam wuxuu sheegay aakhiru zamaanka xoolaha qofka muslimkaa ugu khayrka badan inay noqon doonaan adhi yaro kolba buur dusheed uu ku haysto oo uu markaa kolba roobku halku ka daagegeynayo khayru maali muslim isagoo ynfiru nafsahu wadinah diintiisii buu la cararay iyo naftiisii muxuu kala cararay fitanka jira fitankii waxba kama qaban karayo lakin wuxuusi aduu si fitnada ah ugu fitnoobin markaa buurahaasuu iska tegayo xoolihiisi buuraha cidlada ah ee aanay cidina badan soo gaadhaynin ayuu ku haystaa waxaa lagu fasiraya marka culimadu markuu dee qofkii waxba ka qaban kari waayo fitanka aanu qofkii waxba ka qaban karaynin cusladaa wanaagsan markaa lakin asalku waa maxay nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam dee iyago aflagaadeynayan bu dadkii kudhex jiray soo maha a cusladu lakin xaalaadka qaarkood way wanagsanta hadaba cuslo nisbiya baa jirto inaad dadka iswada barataan oo halkan aad la fadhiisato kana kana aad la saaxiibto kana aad la joogto kana waxaasoo dhan laftigeedu waa way dhib badan tahay iska ilaali oo dadka wixii aad uga baahan tahayna inaad dhex gashaa wixii kalena dantaada gaarkaa ah iyo hawlaha gaarkaa ah iyo iyo ku eko laakiin dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay malab noqdaan oo dhinac kasta aad ka faa'idown mid baa waxtar ku la yeelanaya markaa la joogiisu waxbuu ama uu kuu diiday ama midna de inuu dhibaato kusoo gaadhsiya laga yaabaaba oo intaa xan iyo wax lamid ah idan mukhaaladat الnaas asalku waa khayr maanta haddaynu ka qaadno in magaalooyinkii la joogo macaahid laga furo jaamacada laga furo masaajida wax lagu dhigo iyo inuu qofku hao warniy anu miyigaygaasan iska tegaya halkaasaan shantayda wakti ku tukanayaa dadkii fitnadii waa kun farabatay oo mobil iyo waxna kaa dantaa ka hadal mooyaane mid kalena qaadan maayo dee arigaygaa yarna waan iska malaya oo halkaasaan iska joogaya caqli buu hayaa dhinacaasi marka laga eego ninkaas laakin kay baa wanaagsan dee sow dadkii haddii laga dhex baxo sharku isku bixi maayo ha tusaalaan idinsiinaya inteebaad aragteen imika qof diinta caayaya dhegihiinu ya marka beri hore loo eegaan idin sheegaya aye a ya way yaraatay mise way badan tahay way yartay aad ba u yartay intay dhegahaaga maqlaan qof diinta caayaya ya beriyahan waa naadir ma odhanina ma jirto lakiin beryaha qaarkood suuqa iyo meelaha diinta waa lagu cayjir iyo ilahay waa lagu afogaadeyn jiray badan in dacwaddu waxtar leedu baan uga socda anigu haddaba qolada le amru macruufa nahy can munkar ilahay khayra siiyo siday diincayga usoo xidhxidhayeen ee ay kolba san u sameynayeen basaslayaasha wareysaa nin basaskaa joogay idaacaddo kale oo saaxiib nahay khaalid la ihahdo qaar baan laba sano u jaray buri mid baan sanad u jiray imika wuxuu yihi wallahi ma iyagaa isku wada tilmaama marka waxa weeye allahu mustacaan dacwaddaasi khayr bay soo kordhisay soo ma ya haddii la odhan laha war diintoodii waxay caayamiya rabbigood baa sugaan iskabraa ka qaadno way kasii dari lahayn dadkaasi laakiin wata ay islaaxeen inteebaad maqashay hudheel ay heesi ka baxaysa maanta waad wax ka cunaysa ama makhaayad ama basaad raacday heesi ka baxayso maba jiraba berina haddaanad baska aanay hees ka saarnayn ama hudhadaalka xagga hore lasoo saarayneyn microfon inta lasoo saaray halkaa heesta laga saarayn ama bisekad kasoo ka marta aanay hees maqli jirin de naadir be imika ragka heesta dhegeysanaya basku markay dadku soo koraan iska baktinaya soo ma markaa horena uu kula murmi jiray oo adu cajilad qur-aana keen ya abkeen adigu aynkaas muran baa marka dhici jiray markaasaa dadka baska saaran laftigooduna qaarin badan isaga taageeri jireen ya maanta laakin xataa hadduu arday naga bakti or waa de runtiyo sheeka ka bakti sigaarka soo ma arkaysan hadda sigaarka qofku malgamad habin meelaha imika ku cabo basku la soo kori jiray berigaa hore adeer lacag ba laiga siiyey ma waayo lacagtii soo celi lacag ba laiga siiyey maaligeedu kuli marka qaar qaarkood baan afka suuqa allah lmustacaan markaa dacwaddu haddaba dadka waxbay ka bedeshay heesaha cajalada diincayga oo kale sheekh barbaraawi khayr allaha siiyo berihii hore cajalad aad cajiib u duubay oo diincaygii ka warramisay cajalada diincayga oo kale aad bay ufaaftay masaajka calimataan buu ku galay waktigii qaarkood xaadaro weyn oo ka hadlaysay diincayga tu kaloo heesaha ka warramaysa aad bay iyaduna ufaaftay ka kaloo xijaabka ka warramaysay nin ba wuxuu yidhi anigoo maraykan dhexdii lugeynaya baan islaan meel cidlaa guri yaroo koonaa cidlo ku dhegeysanaysa cajalad sheekh barbaraawiya ah. markaa cajaladaha beriga ila nimka t v waxbaa la iska arkaa beriga cajaladaha socday khulaasatlqowr waxaynu ka dadka in la saxo dadkii quraanka loo dhigo madrasadihii oo saa loogu jiro laakiin haddana hays wada siina adiga laftigaaba oo hays wada dhiibi may fahamti waayo tiraday kuku darsanayaan dee tiraday sala ku darsanaya dee inankaagii qamiiska xidhnaayoo heesaya ma laga yaaba in lagu arko ha way dhacday ragga firaaninta heese qaar ba xaafidulquraan ahaa rag baa masaajida tukin jiray kuwa wasiirada qaar baa masaajida tukin jiray rabadaanada ma la garanaya marka haddii ilaahw nasug baynu leenahay laakiin haddana sababaha maxaa kamid ah cid buu si yar dhex galay marka waa maalinba maalinta kale kuusii dhiibaysaa saasay kugu sii dhiibaysaa ya وعن بن مسعوud radي الlahu عanهu qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasulku wuxu allahuma ya allah ilahay ow axsanta waxaad wanaajisay khalqii abuurkayga e faxasin khuluqii ilaahw dhaqankaygana wanaaji ilaahow waad i qurxisay suuradayda waad qurxisay akhlaaqdaydana qurxi marka qof kastoo bani aadamka wuu qurux badan yahay sida ilahay subxana wa tacala sheegay laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiim dabeetana ducadaasna waa laga maarmaan waxaa kaloo soo arortay allahuma kamaa axsanta fa axsin khulqi ilaahw sidaad khalqiga uqurxisay akhlaaqdaydana qurxi meesha nebi maxamed oo ilahay yidhi waan akhlaaqdaada waana wanaajinay laqad khalaqna linsana laqad wa inaka lacalaa khuluqin cadiim ilahay yidhi uu ku ducaysanayo maxaad umalanaysaa inagana marka maaha oo keliya inaad ducadu waa laga maarmaan ducadu waa hubka ugu waaweyn aynu haysanay ka mid ta xadiis waxaan filaya dhowr jeer iga maqasheen adabani rabbi fa axsana ta'diibi xadiiskaasi waa daciif macnihiisu waa saxiix lakin waa waa daciif markaa saa ula soco kale oo isna aan maalintii lawada sheegayno kabaha badsada ah kabaha badsada mar markaa waxaa wariyey tirmidi waxaa wariyey culimada sunanta qaarkood laakiin waxa yihi jaabir ibn cabdillaahi jihaad baanu ku jirayo kuna fi ghazaati markaa aw fi ghazwatin kabaha badsada bu rasulku ala sala qofku mintu kaba sito qof gaadiid saaran oo ka dhigay de rag badan baa la weynayaa fatriha awrka dhowr qof baa fuulin karayay ayaa markaa ku kaltabaya hadday marka xadiiskaasi lakin muslim baa wariyey isaga xadiiska ayaa wariyey muslim baa wariyey xadiiskan hore almumin aladi yukhaalid الnaasa wayasbiru calى adaahum inay dadka dhibi kaaga imanaysa ugu talagal ya aflagaadada wadaadnimada lagugu dacaynaya salafiyada lagugu dacaadeynaya so salafiyada xaqii maaha iyo dariiqii saxda la raacayay way kugu dacaadeyn hadday doonaan dadku malacaysa sidanaad tihiin idinku idinku malacayn kanaan nahay ya maskaxdaa lagaa qabsaday waxay ku ohanaya ma laga qaar ku yidhahdaan maskaxdaa laydinka qabsaday maskaxdaa caynkan war waa anagu war anagu waa waxaasu ka odhanaysa wuxuu iskaga kaa dhigaya inuu adigana meel yar kugu ootay isaguna uu xor yahay oo ma garanaysa markaa dee aflagaadada iyo dhibaatada laftigeeda ka imanaysa de waa tii ambiyada ku dhacaysa ambiyada ayuu ilaahay subxana watacala de ka ilaalin laha haddaana xikmado kale ku jira qofka laakiin og inaanu ku sabri karaynin dadkaa dhibkooda oo hadduu diintiisi wax ka noqonayso markaa isagu ha iskaga dhecbaca dadka ilan markaa wuxuu qaadanayaa khafu dareerayn soo maha qofka og inaanu waxna sixi karaynin dhiba aanu adkeysan karayn laga yaabo inuu isagu dhib geysto amaba dee diintiisii wax ka yeeshu ka baabaado ha iska daayo oo ha sabro waayo rasuulku ma odhanin qofki yuu dadka yuu ku dhex jiri dadka wuxuu ihi labadiibu isbarbar soo ma labadiina rasuulku muumin buu ku sheegay labadii qolaba inkastoo masaladaynu sheegnay waa saxaabada xata qaar badan ay sheegeen cusladu inay wanaagsan tahay qaar badan ay sheegeen mutlaqan baab addikri wadducaa wuxuu baabu yahay dikriga iyo ducada addikru qad yakunu bilqalbi wa billisaani wa biljawaarix dikriga laakiin waxaa asal u ah allisaan laakiin labadaaba u dhaca waxaa dikriga noociisa ka mid ba ah culamadu ihahdeen dikru llahi cinda almr wa dikru llahi cinda annahy wa dikru llahi cinda algafla dikriga markaad amar samaynayso waxa ilahay ku amray inaad ilahay xasuusto tirado war shaygan horta ku amray ilahay ba ku ayaa ku amray waa xasuus marka markuu qofkii munkar iyo xumaan naftiisu ay ugu yeedhana inuu ilaahay xasuusto dakaru llaha faاstakfaruu lidunuubi iyo dee markay kafladu timaado ee qofku yaro mooganaado inu ilahay xuskiisa farabadiya haddana wadkur rabaka fi nafsika aye wadkur nafsa wadkur rabaka fi nafsika haye تضرعا وkيفة وdون الجهر من الqول بالغdو ولا صل ولا تkن من الغافلين ولا تkن من الغافلين a ka mid noqon baabka dikrigana waxaa si gaara uga waramay imaam الذahaبي kitaab bu leeyahay iبن الqayim kutubtiisa شhekh اسلام بن تaمiya iبن الqayim iyo horta kutubtooda aad u akri doon insha kitaabka loo yaqana mdarج الsاlikin iyo wabil alwabil الصaybi kutub badan buu leyahy ibn qayim raximah llah oo tahdiibu nafsi ku saabsan alruux mid la idhaha buu leeyahay xaadi larwaax ilaa bilaad ilafraax oo jannada iyo si gaar uga warramaya ku jira igaahat lahfaan baa ku jira addaawa dawaa baa kamida kutubtiisa kutubti dee fiqiga ahaana wuu leeyahay iyo usul fiqiga iyo iclaam lmawaqiciin zaad lmacaadi ya dariiq lhijratayn ay fara badan yihin kutubtiisa alcubuudiya iyo wاdducaa waa baryadii وعn abi هuريرة رadي الlه عanه qal qala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم marka aلdikru marka la iطlaaqo curfan sharcan waxa lagu iطlaaqaya subxaan الlah alxamdu lilah allahu akbar la ilah eryadaasi ayaa dikri noqonaya lakin dikriga waxaa kamid a salaada khayrka dhegeysigiisa kamid a cilmiga kamid a fascaw ilى dikr الlah ilى dikr الlahi waa maxay waa khudbaة الجuمعة soo ma fascaw ilى dikr الlah oo salaada laftigeedii baa markaa dikriya waaqim salaata lidikri qaala rasuulu llahi salى الlahu alay sl slku uxu yaqulu llahu tacaala ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala ana maca cabdii anuu addoonkaygaan la jiraa maa dakaranii inta uu xus inta uu xusayo wataxarakat ay u dhaqdhaqaaqdo bi aniga dartay shafataahu labadiisa debnood akhraja ibnu maaja wasaxa ibnu xibaan wadakarahu lbukhaariyu tacliiqan isagoo mucallaqa oo sanadkiisa uu gooye buu sheegay bukhaarina inta badan mucalaqaat bukhaarina xukun gaara bay leeyihin mucalaqaat saxiixeyn marka xadiiska sheekh albane uu xasaniyey amba uu saxiixiyey waxaan u tilmaamaya ilaahay subxaana watacaala adoonkiisa inuu la jiro intuu addoonku cusay waxaa la mid ah ayaddii ilahay yihi subxaana watacaala ayaa xadiiska la macnaa hay fadkurunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun markastoo ilahay la xuso ilaahayna wuxuu ka dhex sheegayaa addoommada wanaagsan ee malaa'igta ayuu leeyahy adoonkayga sidii i xusaya balaaga maciyana markaa waxay tilmaamaysaa maciyadu waa ti nooc ahayd waa maciyadii khaaska ay tan iminka oo maciyatun khaasa oo waan arrinkiisaan u toosinayaa weeyaan hawshiisaan u sahlayaa weeyaan markaa digriga wuxuu sabab qofkii arrimihiisii xataa adduunya ugu fududaadaan markay arrimuhu kugu adkaadaan waxay salafka qaarkood ihahdeen laa xawla walaa quwata ila billah baan ereyga aada ugu celceliyo arrinkii waa ii fududaaday arrinkii waa waa ii fududaaday qaala rasuulu lahi salى الlahu alay slm yaqul lahu tacala ilahay wuxuu leeyahay xadiis lqudsi ana maca cabdi ana addoonkaygan la jiraa oon u gargaaraya oon ayidaya on toosinaya maa dakaranii intuu xusaya wataxarakat ay u dhaqdhaqaado bi aniga shafatahu labadiisa dabnood marka dee salaadiina way ku jirtaa la soco marka وعn mعاad بن jبل رadي الlahu عanهu qal qala rasuul الlahi slى الlahu alay sl rsulku wuxu uhi ma camila ma samaynin ibnu aadam bani aadamku camalan camal anjaa lahu uga badbaado badan amba uga badbaadin badan min cadaab illahi cadaabka ilahi min dikri اllahi ilahay dikrigiisa akraja ibn abi shayba wالطabraniyu bisnaadin xasan dikrigu isagoo aada u sahlan haddana ajarkiisu aad iyo aad buu fara badan yahi maca dalika haddana kaflad baa laga galaa waa haddii ajarkiisa weyneyba saas wuxuu rasulku uri alayh الslat slaam camal qofku uu naar kaga badbaadayo cadaab oo ka ba ka weyni ma jiro ilaahay dikrigiisa waayo dikrigi waxaa ku jirta istikfaartiiba ka mid ah waxaa ka mid ah dee adkaarta kale ilaahay qofka dembigii kaga daadinayo markaa gaabis badan hadduu xitaa qofkii leeyahay oo dikriga uu farabadiyo khayr badan buu ku sifaysay anjaa anjaa lahu min cadaab illahi min dikr illah uga badbaadin badan qofkaa cadaabka ilahay waxyaala badan baa cadabka ilahi lagaga badbaadaaye laakiin camal ka weyni ma jiro xagga badbaadinta weyn وعn abi هuريرaةa رadي الlaه عanهu qal qala rasuul الlahi slى الlaه alay sl rsulku uxuhi ma jalasa qowm dad ma fadhiistaan majlisan meel la fadhiisto yadkuruuna allaha ilaahay ay ku xusayaan ilaa hadday fadhiistaanna xafathum ay axaadathum waxaa ku wareegta almalaaئikatu malaaئigta وغashiyathum waxaa daboosho الraxma naxariis baa daboosho وadakarahum الlahu ilaahay baa ka xusoo ka sheega fii man ciddii cinda wagtiisa ahaatay ee malaa'igta ah ayuu ilaahay ka dhex amaana u ha bal addoomadayda si waxay sameynayaan iyo wanaagay sameynaya ma jalasa qowma majlisan yadkuruuna allah dad ma fadhiistaan meel ay ilaahay ku xusayaan hadday dhacdo sidaas oo la helo malaaigtu khayrka meeshaa lagu hayo way yimaadaan sayaaxuun baa jira malaaig sida xadiiska ku sugan iyagoo wareegayaaluna wareegaya un dabeedna markay arkaan meel dikriga ilahay lagu waxay odhanaya halumu ilaa xaajatikum war kaalaya halkii baahidiina waa tane u kaalay bay odhanaya majaalisa digri dabeetna malaaigtaasi way gaadh bay ka qabanaysaa waswaaskii shaydaanka iyo shaydaankiiba uu ka fogaanaya naxariis ilaahay baa dadkaa dabooleysa ya iyo aلsakiina wالطumaaniina xasilooni wanaزlat calayhim الsakiina baa markaa riwaayadka qaarkood ku jirta xadiiska waxaa kusoo degta naزlat calayhim الsakiina sakiinaduna waa idminaan qofku qalbiga uu ka helayay deganaansho haddaba digrigu waa macno ballaadhane wuxuu noqon karaa dad qof waliba intay meel fadhiisteen ka fadhiisteen nin waliba digriyayo oo khayrkii gaarkii u wato mid quraan aan akriyaya iyo mid tasbiix haysta waxay noqonayaan dad cilmi baranaya sidan oo kale waa xalqadaha dee fadliga badan bay ka kamid tahay la soco oo hamoodin oo kaliya inu cilmi faa'idaysanaynaa lakiin khayrkanna wuu inoo soconaya ilaah idankii waayo cadaa bin abi rabax taabiciga ina caalimka muxuu yihi markuu tilmaamayay majaalis dikri waa majaalis alalaali wاlxaraam waayo majaalis dikri dadka maxaa kusoo degdegaya waxaa kusoo degdegaya meel dee subxaan الlah akbar leyi wuxuu ihi waa majaalis اlxalaali wاlxaraam waa meelaha xaaraamtii xalaasha lagu hayo waa digri koweyn ma jiran la hahdo waxaas waa la iska ilaaliya kaasi waa waajiba la sameeyo oo wixii waaweynaa soo marka goobihii cilmiga lagu baranayay haddii quraan lagu baranayo haddii xadiis lagu baranayo haddii cilmi kale lagu baranayo way soo gudagelayaano kuwa horreya kamid yihin wa canhu waxaa laga wariya abu hureyre qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay sl sl uui maqacda ma fadhiistaan qowman dad maqcada meel la fadhiisto lam yadkuru llaha aanay ilaahay xusin walam yusalluu aanay ku sallin cala nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ilaa dhacdana kaana calayhim korkooda waxa aday xasra kaana wuxuu ku ahaanaya calayhim iyaga xasratan murugo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rajo tirmidi qaala xasan xadiiskana wuxuu tilmaamayaa qofka intuu meel fadhiisto dad hadday fadhiistaan amba qof keliya amba jamacba oo aanay marnaba ilaahay soo hadal qaadin xuskiisa oo aanay nabiga ku saliin caleyhi salaatu wasalaam ilaa maalinta qiyaama murugu ku noqonaya hadday xitaa dembi ka badbaadeen waxay soranaya war meesha maad khayrka ka faaidaysataan xadiis kale waxaa kuso arortay kaana calayhim tira tira ku aanaya tira macnaa waa naqs nuqsaan buu ku noqonaya maalinta qiyaamaha waxaa kaloo xadiis kale kuso aroortay mila jiifat اlximaar baktiga dameerka oo kale kala kacaan meeshaas dadka aan ilaahay ku xusin meesha nebigana ku salin alayh الsalaatu wasalaam marka iyada laftigeeda ogow inta jeeraad nebiga ku saliyayso iyo fadliga gaar ahaan haddaad meel markaa fadhiisato makhaayad iyo wax lamid ah oo aad ka kacayso ducadii majliskana ha ka tegin ducadii waayo wixii ba laga dhaafay biidn illah saliga nebigu fadli weyn buu leeyahay wa can abi ayuba radi allahu canhu qala qala rasuulu lahi salى اllahu alayh wasalam man qaala qofka yidha laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah cashra maraatin toban jeer kaana wuxuu noqonaya kaman actaqa mid xoreeyey arbacata anfusin afar nafood oo min waladi ismaaciila nabiy llahi ismaaciil afar nafooda caraba mutafaq caleyh afar qof oo bimacna caraba laa ilaha illa lah waxdahu laa shariika lah qofka intaa idhaahda waxaa kaloo soo aroortay in la dhamaystiro laa ilaha illa lah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir qofku toban iyo jeer yidhahdo maalintii laa ilaha illa waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu yuxyi wa yumiitu iyadana way soo arortay ducaa-u suuq baa jirta iyada laftigeeda soo suuqa ma soo galno ya bal ducada maalinta dambe waad la imanaysaa idinkoo dusha ka haya insha allah ducada suuqa haye soo akrisay saaka masha allah baaraka allahu bal istaagoyna ak baaraka allahu فيك waa ducadani ku dhowdhowday kama foga in yar bay ku kala duwan yihin oo haddana rasuulku fadli weyn buu usheegay qofku helay laa ilaha illa له laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiit wa huwa xayun laa yamuut biyadihi lkhayr wa huwa calaa kuli shayin qadiir eryadan tawxiidkii baa ku jira boqol sheerna waataynu soo aragnay qofku idhaahda iyana xadiis ku tilmaanya walad ismaaciil haddaba maay maxaa rasuulku u cabiray way ka fadli badan yihiin walad ismaaciil ya kamid a de qurayshdi baa kamid a soo in la addoonsado may hayn in lasii xoreeyaana way kasii fadli badanta oo culimada qaar ba waxay ka daliishanaya halkan markaa inaanay banaana iyaga in la addoonsado uu rasuulku abu hureyra yihi ka ka ka suuli maayo inaan jeclaado reer banu markaan ka maqlay rasulka alay sla slam saddex ka odhanaya waxaa ku jirtay addoontii iyaga ka mid ahay muxuu yihi actiqha fa inaha min waladi ismaaciil xore وعn abi هuريرة رضي الله عنه qال qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم mن qاla qofka سubحaan الlahi وبحamdihi مئaةa mara qofka boqol jeereeda xudat waa la tirtiraa khaطاayaahu gafafkiisa wain kaanat haba ahaato mثla زبد البحri badda xumbadeedaba ha farabadnida markaad mijat alkahra subxaana allah ay unasihu llaha tanziihan wa bixamdihi wa axmaduhu xamdan wa umajiduhu wa uhni caleyh saasay noqonaysa anigoo ku dhex daraya multabisan usabixu llaha wa unazihu multabisan oo ku daraya markaa macno waa maxay anigoo ammaanayo nasahaal isku daraya ilaahay subxana wa tacala sifada nuqsaantaana udiidaya sifadii ammaantaydna u sheegaya ilan subxaan allah iyo alxamdulilah way isdheeli jirayaan soo maaha subxaan allahi waa nafyi naqaayish waa waa nafyi markaa subxaan allah alxamdu lilahina waa ihbaat alxamdu lilahina a waa ihbaat oo maxaad ilahay amaan sugaysaa ammaantii iyo kamaalkii baad sugaysaa qofka laga tirtiraa badda xumbadeedaba ha noqdaane xumbada baddu way weyntahay oo ma yara aad bay u fara badanta markaa dembiyadiisu haba fara badnaadaane saqaa'irtii bay culimadu u badan laakiin waa kartaa in kabaa'irtina biidn illahi ay ku noqoto subxana allahi wabixamdi maalintii mise jeer baynu odhan karnaa aroortii mise daqiiqayna qaadanaysa ya markaad soo kalahaysad xataa ohan karta haddaad xitaa kasoo gaarsin weyda salaada subax markaad ka baxdaad ohan kartaa galabtiina intaa in laga ladhahdo labadaa boqol la inta kale mutlaq waa gaar kuna waa kii dee adkaar sadaax walmasaa wey inkastoo xadiiskana markaa uu idlaaqay imka wacan jawayr jawayriya bint alxaaris radi allahu canha qaalat waxay tii qaala lii rasuulu llahi sala allahu alay sl rsulku wuxu uhi laqad qultu waan idhi bacdaki adiga dabada arbaca kalimaatin afar weedhood baan idhi low wusinat haddii lagu miisaamo bimaa qulti wixii aad tidhi mundu lyowma maanta oo dhan lawasanathuna la miisaan noqonaysa subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshihi wamdaada kalimaatihi intaasaan idhi juwayla bint الحارث almusطaliqiya من khusaaca juwayriya magaceeda bara baa la odhan jiray markii hore rasuulka alay sla slam ka bedelo juwayriya u bedelay xaarith bnu diraar baa dhalay markaa waxaa lagu duulay reerkoodii baa lagu duulay banu lmustaliq qoladaa la odhan jiray iyagoo aan iska filayn wahum qaaruun waynu soo aragnay xadiista markaa juwayriya waxay ku dhacday thaabit bnu qays binu shamaas gacantiisa markii dambe markaa rasuulkay u tagtay oo tidhi rasuul allow mukaatabad baan haya wax iga bixi dabeedna wuxuu yihi waa sidii buu iyadana ku xoreeyey ka bixiyeyna gabadh aad u qurux badan bay ahedo caaisha waxay tihi markaan arkay ayaan is idhi wallahi nafteydu yaa sidaatilo gabadhan malaha rasuulku waa guursan doonaa waxay tihi lakin caaisha radi canha khayrkeeda markay sheegaysay juwayriya maan arag gabadh reerkooda kaga baraka badan juwayriya boqol qoys oo reerkoodaabaa lagu xoreeyey maalintaas dadkii ma lasoo qabsaday markii juwayriye rasuulku guursaday alay sla sl iyadiina u xoreeyey dadkii waxay hahdeen ashaari rasuulillah waa xididkii rasuulkaa sii haysan mayno dabeetna wax wixii addoom ahaan loosoo qabsaday iyadiina iyagii waa lagu xoreyy iyada sababteeda lagu xoreeyey juwayriya markaa xagga cibaadadii digriga aada ugu badnayd markay salaaddii subax tukatay meel iska fadhiisatay halkii bay ku fadhiday oo digriyeysa digriyeysa digriyeysa halkii bay fadhido rasuulkaa kuso noqday alayh salatu salaam wakti dambe weliba cadceedda ee dheeraatay markaasuu yihi weli kamaad miya xaaladii aan kaaga tegey ha anigu is haddaba dabadaa waxaan idhi bu ihi afar kelmadoodoo haddii la miisaamo intii aad maanta o dhan tiri udhigmaysa xagga fadliga marka la ego khayr badan baad shaqaysatay maanta weeyaan ilan intaas qof digriya maxaad maranaysaa laakiin waxaan hayaa afar kelmadood oo haddana xaggii ajarka udhigmaya baan nayni dee afartan iyaguna waa kollay waynu nidhaahnaa insha allah ilaah idinkii laakiin hala joogtayo macnuhuna waxa weeyaan kelmadani waa bimacnaa wa kilmatun biha kalaamun qadiba soo mahe waa hadal wazinat bima qulti mundu اlyowm lawasanathuna la miisaan noqonaysa amba ka xoog badanaysa amba udhigmaysa subxaana allahi ilaahay baa nasaxaya wabixamdi waanan mahadinaya intaas waa jumlad afarta kelmadood waa tan intan markaa ka dambeeya weya cadada khalqihi ay subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waxaan ilaahay mahadi waxaan ilaahay nasahaya oo aan mahadinaya sirada khalqigiisa in la subxaana allahi wa bixamdihi ridaa nafsihi waxaan ilaahay subxaana wa tacaala nasahaya oo aan ammaanaya naftiisa raalli ahaanteeda wax leeg subxaana allahi wa bixamdihi zinata carshihi ay wasna carshihi carshigiisa miisaankiisa wax leeg subxaana allahi wa bixamdihi midaada kalimaati kelmadihiisa khadkooda kalimaatihi bimacnaa kalaamihi akraja muslim markaa waa kasra waa farabadni un weyaan wax la soo koobi karaa maaha weyaan waxaan hadal lagu koobi karin weyaan tirada khalqigiisa maynu tirin karayna <coughs> may ma tirin karayo <coughs> markaa mar haddaan tirin karayn mayo intaa in leeg baan ilahay nasahaya weyaan ridaa nafsihi isbaatu sifati ridaa naftiisa ay rida daatihi way daatadiisa sifaday ku sifaysan tahay wax la miisaana amba wax la tiro ah sifada ilahay waa wax aad weyn waxayna koobi karan weyn carshigu makhluuq la arka ka weyn weeyaan miisaankiisa wax le khadkiisu midaadka kalimaadki kalimaadkiisu ma dhamaanayaan lanafid albaxru qabla an tanfada kalimaatu <coughs> rabbi wallahu aclam wxu bilah towfiq wasalaamu